alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad lilimaami abi cabdillaahi muxamed ibnu ismaaciil albukhariyu raximah llahu tacaala raxmatan waasica waana darsigeennii afraad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska lixdan iyo koowaad ayuu ka bilaabmanayaa darsigan insha allah qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana alkhasraj ibnu cuhmaan abulkhadaab asacdi waa daciif culimmada qaarkeedna way taxsiiniyeen mukhtalafun fiih qaala wuxuu yidhi ahbaranii abu ayuub ayaa ii warramay sulaymaan mowla cuhmaan ibnu cafaan waa saduuqun qaala wuxuu yidhi jaa'anaa abu hurayrata abu hurayra ayaa noo yimi cashiyata alkhamiisi galabkii khamiista ayuu noo yimi leylata aljumca habeenkii jimcaha galabtii khamiista habeenkii jimcuhu soo gelayay ayaa abu hurayra noo yimi faqaala wuxuu yidhi uxariju waxaan dhaleecaynayaa uxariju waxa weeye waa uqicu fi dayqi walismi yacni waxaan dembi iyo gef aan ku xukumaya waxaan dhaleecaynayaa calaa kulli qaadici raximin mid kastoo qaraabogoysa lama qama min cindina inuu agtayada uu ka kaco ruux kastoo qaraabogoysahi majliskan aanu khayrka iyo wanaaga ku faafinayno ha ka kaco falam yaqum axadun ruuxmaanu istaagin xataa qaala alaaan ilaa saddex jeer uu yidhi fa ataa fatan wiildan linyaro ah ayaa tegay yacnii cammatan lahu eedda uu yacnii isaga u sugnaatay oo eeddadiisa oo qad saramaha uu gooyey abu hureyra markuu dhambaal iyo fariin ee uu gaadhsiiyey ee uu yiri ruux kastoo yani qaadicu raximihi ha kaco majliskayaga iyo fadhigayaga ha nooga kaco ee cidikici weyday baa wiil dhallinyaro ay kacay wuxuu xusuustay eedadiisa uu gooyey yacnii fa fatan wiil dhallinyaro ah ayaa tegay calaa cammatin lahu eeddo uu leeyahay oo qad saramaha uu gooyey mundu sanatayni laba sano uu gooyey fa dakhala calayha wuu u galay fa qaalat lahu waxay ku tidhi yabna akhii maa jaa bika eedo walaalkay wiilkiisiiyow maxaa ku keenay laba sanadii goyso awalba iimaad iman jirine maanta warka ii kaa keenay muxuu yahay qaale wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata abaa hurayraan maqlay yaquulu kada wakada abuu hurayra oo leh ruux qaadicu raximow qaraabadiisa gooyey majliska iyaga ha nooga kaco qaalad waxay tidhi irjic ilayhi u laaba abuu fasalhu weydii lima qaala dalika arrinkaa muxuu u yidhi wuxuu uga jeeday weydii qaala abu hurayra wuxuu yidhi wiilkii baa ku laabtay abu hurayra weydiiyey arrinkii qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh ina acmaala bani aadamka acmaashiisa iyo camaladiisa tucradu waa la bandhigaa cala allaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa loo bandhigaa cashiyata kulla khamiisin khamiis kasta galabteeda loo bandhigaa leylata aljumcati habeenka jimcaha ilaahay loo bandhigaa subxaanahu wa tacaala falaa yuqbalu lama aqbalo camalu qaadici raximin mid qaraabagoysa amalkiisa lama aqbalo ayuu nebigu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ayuu abu hureyra leeyahy xadiiska sanadkiisa dacfi ayaa ku jira oo cidda lagu daciifinaya waxa weeye waa khasraj ibnu cumaan abulkhaaab asacdi oo ay isku khilaafeen culimmadu sheekh naasir raximah llahu tacaala adabulmufradka wuu ku daciifiyey raqamka lixdan iyo kow haddana wuu taxsiiniyey saxiixu tarqiibi watarhiib marka inuu xukunka hore ka noqday ayuu u muuqdaa oo xadiisku uu xasan yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu cimraan ibn abi leyla qaala xadaana ayub ibnu jaabir alxanafi waa daciif can aadam ibni caliyi can ibni cumara cabdulahi bni cumar wuxuu yihi maa anfaqa rajulu ninkuu ma nafaqeeyo calaa nafsihi naftiisa yani kuma nafaqeeyo iyo wa ahlow ehelkiisa yaxtasibuha isagoo ajar dalbaya ilaa aajarahu allahu tacaala ilaahay baa ka ajar siiya fiiha ay fi nafaqati nafaqada uu naftiisa iyo ehelkiisa uu siiyey wabda ku bilow ixsaankaaga iyo samafalkaaga iyo nafaqada biman tacuulu cidaad nafaqaynaysaee masruufayso ku bilow ee masruufkeedu ku saaran yahay fa in kaana fadlan hadduu shay uu ku dheer yahayna falaqrab alaqrab qaraabada midka kuu dhow midka kuu dhow yacni gacantaada iyo ixsaankaaga iyo samafalkaagu ha gaadho wain kaana yacni fadlan haddii shay kale uu ku dheeryahay xoolahaaga inta ay ka badan yihiin fanaawil ay fanaawil liman shita qaraabadii markaad yacni ixsaanka iyo samafalka aad u fidiso wixii kale cidii kale aad siinayso markaasi ayuu leeyahay cabdulaahi bni cumar xadiiskuna marka waa mawquuf hanaadi ibnu sari ayaa fi zuhdi ku warinaya mujaladka labaad ibnu cadiyi fi lkaamil mujaladka saddexaad xaafidkuna fatxulbaariga mujaladka tobnaad yani marka sheekh naasir raximah llahu tacaala wuxuu ku daciifiyey yani markaa ninka la yidhaahdo oo ku jira muxamed ibnu cimraan ibn abi leyla muxamed ibn abi cimraan ibn abi leyla daciifada yani ayuuna markaa uu ku tilmaamay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa tansil araxma cala qowmin fiihim qaadicu raxim wuxuu baabu yahay naxariistu ku soo degi mayso qoom dhexdooda qaadicuraxim qaraabogoys uu ku dhex jiro xadaanaa cubaydullaahi ibnu muusa waa saduuq qaal wuxuu yidhi ahbaranaa waxaa noo warramay sulaymaan idam idaam sulaymaan ibnu idaam alkuufi waa daciif qaal wuxuu yidhi samictu cabdilaahi bni abi awfa saxaabigaasaan maqlay yaquulu isagoo leh can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga ka warinaya qaal wuxuu yidhi ina araxmata naxariistu ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisu laa tansilu kuma soo degto calaa qowmin qoom dushood kuma soo degto fiihim dhexdooda uu ku sugan yahay qaadicu raximin qaraabogoys uu ku sugan yahay qoom ruux qaraabogoysii uu dhex fadhiyo rag iyo dumar ku doono ha ahaadee naxariista ilaahay subxaana wa tacaala dhexdooda kuma soo degto naxariista ilaahayna maxaa lagu yaqaanay inna raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin naxariista ilahay waxay u kuwa samaha falay xadiiskan marka dacfi baa ku jira sulaymaan ibnu idaam ninka la yidhaahdo ayaa lagu daciifinaya daciifada qaadicu dariiq yani jannada ma galo iyo alla subxaanahu wa tacaala agtiisa in qaraabadii ay qabsanayso ayaa nusuusta ku sugan baabu ismi qadiicati raximi wuxuu baabu yahay dembiga uu leeyahay ruuxa qaraabadiisa gooya xadaanaa cabdulaahi ibnu saalix kaatibu leys baa loo yaqaanaa waa qoraagii lays nuu qori jiray haddii ilaahay ku roy qaala wuxuu yidhi xadaanii lays ibnu sacd alfahmi qaala xadaanii cuqayl ibn abi khalid ibn caqiil can ibni shihaabin mxamed bn muslim ibn cubayd ibn shihaab azuhri ahbaranii mxamed ibn jubayr ibn mucim ana jubayr ibnu mucim saxaabigaasi ahbarahu wuxuu uga warramay annahu samica rasuula allahi sal alla aleh waslem rasuulka ilah inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh laa yadkhulu ljannata yacni jannada ma gelayo buu nebigu yidhi sala allahu caleh wasalam qaadicu raximin qaraabogoys jannada ma galo ayuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka waa nusuus lwaciid dayib kitaab lkabaa'ir baynunan ku soo faahfaahinay imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya abu daa'uud iyo tirmidi iyo axmedna way warinayaan waxaad arkaysaa iyo sharciga ilaahay subxaana watacaala makaanada iyo mansilada qaraabada uu dhigay axaadiistaa tirada badanee nebigu salawatulahi wasalaamu calayhi oo ka warrama qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xajaaj ibnu minhaal qaala xadaana shucba qaala ahbaranii muxamed waa muxamed ibnu cabdiljabaar waa majhuul qaala wuxuu yidhi samictu muxamed ibnu kacab alquradi ayaan maqlay anahu maxamed ibnu kacab alquradi samica abaa hurayrata abaa hureyra inuu maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam abuu hureyraoo nebi maxamed ka sheegay yuu maqlay qaala nebigu wuxuu idhi ina araxima qaraabadu shujnatun waa guntin guntinta waxaa la yidhahdaa marada marka la guntayo meel baa laysku maraa meeshaa marka isku marmaran sida rucubta geedka oo kale xididada faraha badani ay ka farcamaan ayaa qaraabadii lagu metelaya ina araxima qaraabadu shujnatun waa guntin ama waa rucub min araxmaani allaha raxmaankee naxariista badan xaggiisa ka ahaatay taquulu waxay leedahay yaa rabbi rabbigayow innii dulmtu waa lay dulmiyey yaa rabbi innii qudictu waa lay gooyey ixsaankii iyo samafalkii aan ka mudnaa la ima siinin hebel ima xidhiidhin heblaayo waa i goysay qaraabadii baa la soo suurayay qof bini aadan oo doodaya baa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala halkanaa la soo taagay seebay qaraabo maadaama qaraabadu ay tahay cilaaqada dadka ka dhaxaysa isku xidhaysa seebuu u noqonayaa qof bini aadan oo ah afkiisii yani ku dooda oo dooda seebuu ku noqonayaa waxaweyealla waxa weeye waa facaalun lima yuriid laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun ilaahay subxaana wa tacaala haddii makhluuq aan hadli karin buuba ilaahay ka hadal siiya subxaana wa tacaala marka awoodda ilaahay subxaana wa tacaala baab la geli karo maaha waa lay dulmiyey waa lay aniga waxaasaa laygu sameeye aniga waxaasaa laygu sameeye aniga waxaasaa laygu sameeye fa yujiibuha markaasaa alla u jawaabaya subxaanahu wa tacaala fariin iyo dhambaal aad u qabow baa la siinaya alaa tardayna miyaadan qaraabay raalli ku noqonayn an aqdaca inaan gooyo man qadacaki ciddii ku goysa ciddii adiga ku goysay xiriirka inaan u gooyo miyaadan raalli ku noqonayn wa asila inaan xidhiidiyo miyaadan raalli ku noqonayn man wasalakii ruuxii ku xidhiidhiyeyna ee ixsaan iyo samafal kuu galayna inaan u ixsaan sameeyo u samafalo miyaadan raalli ku noqonayn xadiiska imaamu axmed iyo xaakim iyo ibn abi warinaya sheekh naasirna wuu taxsiiniyey fi takhriiji axaadiisi sunna sidoo kale xasanahu fi saxiixi tarkiibi wa tarhiib mujalladka saddexaad aba boqol asuna libn abi lcaasimna qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana aadam ibni iyaas yani aadam ibni iyaas in baynu soo marnay qaala wuxuu yihi ibn abi dibin ibn abi dibin waa imaamkii yani maxamed ibn abi dib maxamed ibn cabdiraxmaan ibn xaris ibn muqiira qaal wuxuu yidhi xadaana saciid ibnu samcaan saciid ibnu samcaan waa siqatun taabiciyun jaliil qaal wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata abaa hurayran maqlaya tacawadu isagoo ilaahay ka magangelaya min imaarati sibyaani wasufahaa wuxuu ilaahay ka magangelaya subxaana wa tacaala min imaarati sibyaani caruurta madaxtinimadooda een caruuri hogaanka iyo talada muslimiinta iyo xilka muslimiinta ay qabato wakhtiga ay qabtaan buu ilaahay ka magangelaya abu hurayra iyo wasufahaai dadka sufahadaee maangaabka ah waa jamcu safiih yacnii safiihana waxaa la yidhahdaa ruuxa fudaydka iyo xoogaa doqonnimaa isku darsaday safiihu marka wuxuu ka yimaadaa ama khibraddiisaa yar ama da'diisaa yar sida nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh khawaarijta uu ku tilmaamay yani xudasaa lasnaan sufahaa laxlaam baa lagu tilmaama qaala saciid ibnu samcaan baa wuxuu yidhi faahbaranii ibnu xasana aljuhani waa mastuuru lxaal ayaa ii warramay annahu qaala in liabi hurayra abi hurayruu ku yidhi maa aayatu dalika arrinkaa calaamadiisa iyo astaantiisu maxay noqonaysa macnaha wax kastoo sumad iyo astaan iyo macaalim lagu garanayaa jirtee marka caruurtu ay hogaanka iyo dadka sufahada talada muslimiinta ay la wareegayaan maxaa tilmaanaya sumada oo lagu garanaya qaale wuxuu idhi an tuqdaca alarxaamu waa in qaraabada la gooyo wa yudaacu la adeeco almuqwi midkii waxbaadiyeynayeyna la adeeco oo wayucsaa la caasiyo almurshidu midkii wax xanuuninayeyna yacni markaa la caasiyo bulshada wakhtigaa nool ba waxay u badnaanaysaa bulsho aan samaha iyo xumaha aan kala aqoon bal intii samaha iyo wanaagga ay qaadan lahaayeenna agtooda uu ku qiimo badan yahay xumaha iyo munkarku agtooda uu ku qiimo badan yahay ayib wuxuu marka waa an tuqdaca in la gooyo al arxaamu qaraabadii iyo rixinki in la gooyo oo wayudaacu la adeeco almuqwi midkii waxbaadiyeynaya ummada luminayay ayaa durbaanka loo garaacayaan la dabagelay wa yucsaa waxaa la caasiyaya almurshidu midkii toosnaaye hanuuninaya xaqa ugu yeedhayeyna waa la caasiyaya fatxulbaariga mujaladka saddexiyo tobnaad safxada tobnaad ayuu ku tilmaamay wasaxixu lalbaaniyu fi saxiixa yacni saddex inta hore ayuu saxiix yeelay inuu abu hurayre uu ka magangeli jiray yatacawadu min imaarati sibyaan wasufaha buhaari fii saxiixii wuxuu ku baabaystay mujaladka saddexiyo tobnaad ee baabu yani halaaku ummatii cala ydi uqaylimatin sufaha yani ummadayda halaageedu waxa weeye calaa ydi uqaylimatin wiilal yaryar gacantood ayay ummadaydu ku halaagsamaysaa oo sufaha ah ayuu yidhi ama intan dambe ee eh, yani ka bilaabmanaysa yani cabdiraxmaan ibnu xasana warkiisa waa nin mastuurulxaal ah yani marka intaas yani sanad ahaan uma ansixin buu shiiku yidhi laakiin shawaahid bay leedahay iyada lafteedu ibnu maaja iyo axmed waxay warinayaan inuu nabigeenu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sayatii cala annaasi sanawaatun khadaacaat dadka waxaa soo mari doona oo taariikh nololeedkooda ka mid noqon doona sanooyin qiyaamo ku dhisan sanooyinkaas maxay yihiin yusadaqu fiiha alkaadibu wayukadabu fiiha asaadiqu wayu'tamanu fiiha alkhaa'inu wayukhawanu fiiha alamiinu wayatakallamu fiiha aruwaybida qiila wama ruwaybida qaala alrajulu taafih alladii yatakalamu fi amri alcaama dadka waxaa soo mari doona sanooyin qiyaamo ku dhisan oo la rumaysanayo ninkii beenaalaha ah oo la beeninayo ninkii runlowga ahaa oo la aaminayo ninkii khaa'inka ahaa ayaa hantidii ummado dhan lagu aaminaya wuxuu nebigu yidhi salawatullaahi wasalaamu calayh waxaa khaa'inimo lagu xukumayaa yani ninkii aaminka ah wayatakalamu fiiha ruwaybida yani waxaa hadli doona nimanka ruwaybidada loo yaqaano ayaa hadli doona oo arrimaha caamka iyo ummada qadaayaadkooda masiiriga ah ka hadli doonaan qiila waman ruwaybida ruwaybidadu maxay yihi qaala alrajulu taafi aladii yatakalamu fi amri aam waa nin safiiha oo caqli xun oo arrimihii caamka ah ee ummadda ka hadlaya xadiikaasi marka saxiix jaamicu saqiir kun afar boqol soddon iyo sideed kaasaa u markhaati calaamadka marka qiyaamaha waxaa ka mida iyo astaanta iyo macaalimta lagu garanayo qaraabada in la gooyo oo baabka uu soo daliishade waxaa kaloo yani astaamaha kamid noqon doona in macaalimtii ummaddu wanaaga iyo xumaha ay ku kala garanaysay miisaankii sharcigaha ah uu ka lumi doono kadibna ummadda inteeda badan xumuhu uu la qiimo badnaan doono baabu cuquubati qaadici araximi fi dunya xubaab yahay cuquubada uu mudanayo adduunyada uu ku mudanayo ruuxa qaraabagoyska qaala xadaana aadam ibnu iyaas shaykhu lbukhaari qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki qaala xadaana cuyayna ibni cabdiraxmaan yacni ibnu jawshan waa saduuq qaale wuxuu yidhi samictu abi aabbihay waxaan ka maqlay waa cabdiraxmaan ibnu jawshan waa siqa aabbihi yuxadisu isagoo xadiiska ka tabinaya can abi bakrata saxaabiga abi bakra nufeyc bn xaaris qaale wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ila wuxuu yidhi maa min dembin dembi ma jiro oo axraa kaga haboon an yucajila allahu ilahi subxaanahu wa tacaala inuu u soo dedejiyo lisaaxibihi saaxiibkii dembigaa galay alcuquubata cuquubada uu u soo dedejiyo fi dunya adduunyada dhexdeeda ugu soo dedejiyo dembi mudan yacnii ruuxii galay in laga abaal mariyo adduunka lagu ciqaabo oo kaga habboonay ma jiro labadan dembiee soo socda macamaa shay iyadoo lala qabayo yudakhiru lahu loogu kaydinayo yuddakhiru lahu loogu kaydinayo fi laakhirati aakhiro min qadiicati raximi qaraabogoysnimo iyo walbaqiyi xadgudubka ruuxu inuu dulmi iyo xadgudub uu sameeyo xadiisku waa mukarar oo soo celiyey wuxuu inoogu soo hormaray raqamka sagaaliyolabaatanaad buu inoogu soo hormaray marka yani qaraabada oo la gooyaa waa dembi weyn waana dunuubta mudan ilaahay subxaana wa tacaala cuquubada inuu adduunka ugu soo dedejiyo ruuxa qaraabada goynaya baabun laysa alwaasilu bilmukaafi qaraaba xidhiidhyayaa la odhan karaa wuxuu laysa alwaasilu yacnii midka qaraabada xidhiidhinaya maaha aha bilmukaafi'i midka abaalgudaya waxaa loo jeedaa midka abaalgudaya macnaha haddii qaraabadii xidhiidhisana wuu xidhiidhin hadday gooyaanna wuu goynaya maxaa la odhan jiray saxan saxan ku gud saxan saxan ku gud yacnii qaraabadu way soo xidhiidhiyeen boqol dollar buu hebel iisoo daray ana waa inaan hagaajiyaa ehelkiisa iyo carruurtiisa aan booqda laakiin qaraabo xidhiidhintu waxa weeye ruuxu isagoo ku gooyey inaad adigu xidhiidhiso waataynu soo marnay xadiiskii hore aynu ku soo marnay ninkii inuu lahaa qaraabaan leeyahay oo asiilhum waan xidhiidhiyaa wayaqdacuun iyaguna waa ay gooyaan yacnii waanu u ixsaan sameeyaa way igu gardaroodaan iyaguna waa ay xumeeyaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu wuxuu yidhi sidaad sheegayso hadday waxu jiraan yacnii fakaannamaa tusifuhum lmalla waaba adigoo dambas kulula oo naar cunsiinah qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu kasiirin qaala ahbaranaa sufyaan athawri can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash walxasan ibnu camrin wasiqatun xuja wafidr ibnu khaliifa can mujaahid ibnu jabr almakiy ida jaءaka can tafsiiri aayatin can mujaahidin faxasbuka bihi can cabdilaahi bni camrin waxaa laga wariyey qaala sufyaan wuxuu yidhi lam yarfachu xadiiska maanu koryeelinoo maanu rafcin alacmashu acmash maanu rafcin ila nebiyi sal alla aleh wasalam xadiiska mowquuf buu ka dhigay wa rafacahu xadiiska waxaa rafciyey alxasan ibni camr iyo wa fidr ibnu khaliifa can nebiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa alwaasilu xidhiiryuhu ma ahaanin bilmukaafi'i midka abaal gudaya yani xidhiiryo lama yidhaah abaal lagu lahaa unbuu gudi walaakina alwaasilu laakiin qaraabo xidhiidhiyuhu waxa weeye alladii midka idaa qudicat raximahu qaraabadiisu markay goyso wasalahaa xidhiidhinaya qaadic waa naqaanaa qaraabogoys waa naqaanaa warkiisu waa cadyaha soo ma kuwii wax marka laba u kala baxaya mid xiriirkiisu uu ka bilaabmo ku xidhan yahay cidii i xidhiirisana waan xidhiirin ciddii goysana waan goyn kaasi kii qaraabagoyskaabuu ah in yar ka sokeeyaayo xoogaa uu yaro dhaama laakiin kaa xiriiryo lama yidhaahdee xiriiryo qaraaba xiriiryo waxaa la yidhaahdaa ruuxa xataa qaraabadiisii iyadoo ay goysay asagu gacantiisa u fidinaya ixsaankiisa iyo wanaaggiisu yani markaa uu gaadhayo musanifka ayaa fii saxiix bukhaari yani markaa saxiixiisa ku warinaya xadiiskan abu dauudna fi sunanihi tirmidi fi jaamicihi baabu fadli man yasil yani daa araximi aaalimi wuxuu baabu yahay fadli man yasil fadliga uu leeyahay ruuxa xidhinaya daraximi ruuxii qaraabtinimada u saaxiibka ah ee aaalimi ee daalimka ah dulmiga u geysanayay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana malik bnu ismaaciil malik ibnu ismaaciil ibnu dirham abu qasaan annahdi waa nin yani markaas iqaa ayb qaala xadaanaa ciisa ciisa ibnu cabdiraxmaan waa iqatun xuja can dalxa ibnu musarif dalxa ibnu musarif yani waa nin iqa isagana can cabdiraxmaan ibnu cawsaja ataabiciyu ljaliil waa iqa can ilbaraa'i bni caasim qaal wuxuu idhi jaaa carabiyun nin reer baadiyaa yimi majaalistii nebi muxamed sal alla aleh wasalam ceelkii saafiga ahaa ummadda uu ka waraabinayay khayrka uu ku farayay baa nin reer baadiyaa yimi faqaala wuxuu idhi yaa nebiy allaah nebigii ilaahayow callimnii ibar camalan camaloo yudkhilunii iljanna janna igeliye ibar aqsarta alkhudbata khudbadii iyo warkii mid gaabiyey laqad acradta waxaad ballaadhisay almas'alata masaladaad ballaadhisay macnahu waxaa weeye waxaad ku hadashay hadal kooban oo ay ka dhalanayso axkaam tiro ay ka dhalanayso marka warkayaadan badinin laakiin masaladaad adkaysa masaladaad reer baadiyaha nebiga u imanayayna salawatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadu waxay yidhahdeen waxaanu jeclaysanaynay nin caqli badan oo su-aasha ka fiirsaday intuu nebi maxamed wax weydiiyo yacnii nebiga marka cilmi uu ka burqado halkaana marka masaa'il badan oo diintayadii ka mid ah aanu faa'iidaysan lain kunta aad ahaatid buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aqsarta alkhudba khudbadii iyo warkii mid soo gaabiyey laqad acradta yacnii waxaad ballaadhisay almas'alata masaladaad ballaadhisay dadku waa laba qaybood qaybi markay su'aal culimmada weydiinayaan maantao dhan arar ka dhammaan maayo isagaa warka badinaya qolana waa soo gaabinayaayoo halkay u dhimanayso iyo masalada meeshuu baahida u qabo ayuu warka ku soo koobaya wuxuu leeyahay saasaa wuxu dhaceen maxaa diintu ka qabta kiibuu ka warramayaa nebigu nebigu wuxuu yidhi actiqi nasama wa fukka araqaba actiq xoree buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh annasama nasama waa nafta waa ruuxda iyo jasadku markay isku jiraan naftaa loo jeeda waatii cali bn abi aalib uu lahaa wladii falaqa alxabata wabara'a anasama marka waa nafta wafuka raqaba qoortana yani fakiyo sii daa qaala wuxuu yidhi awalaysataa waaxidan miyaanay isku mid ahayn luqada carabiga u yaqaanay ayuu wuxuu garan waayey marka farqiga udhexeeya labadan eray haddee nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi waxyi iyo hogaamin xagga rabbi buu ku soconaya qaala wuxuu idhi laa maya isku mid maaha cidqu nasama yacni nafta in la xoreeyo waxa weeye an tuctiqa nasama naftii inaad xorayso adigu xoolahaaga aad ku bixiso oo adigu xoraynteedii aad la gooni noqoto wa fuka raqabana waxaa loo jeedaa qoorta fakinteedu waxa weeye an tuciina inaad ugu kaalmayso cala raqabati qoortii yani xoraynteedii inaad ugu kaalmayso adigu aadan wada xorayne qayb aad ka bixiso walmaniixatu yani ixsaankii iyo samafalkii waxaa ka mida walmaniixatu neefkii irmaana oo la maashiyo dadka yacni alraquubi ee caanaha badnaa neefkii madida ahaa ee caanaha in dadka la maashiyo ama geel ha ahaado ama lo ahaado yani ama wuxuu doon ha ahaado wlmaniixatu maalin yani laysmaashiyo weeye yacni neefkii irmaanaa ee arraquubi caanaha badnaa iyo walfayu in lagu celiyo ixsaankii iyo wanaagiiyo nafaqadii in lagu celiyo calaa diraximi ruuxii qaraabtinimada u saaxiibka ah ruuxii qaraabadaada ah ixsaankaagii iyo gacantaadii inaad dib ugu celiso fain lam tudiq daalika arrinka haddaadan awoodin faamur bilmacruufi ummadda samaha iyo wanaagga far wanha ka reeb can ilmunkari xumaatada iyo sharcigu wuxuu diidayna ummada ka reeb fain lam tudiq dalika arrinka haddaadan awoodinna fakuffa lisaanaka carabkaaga qabo ilaa min khayrin khayr mooye wax kale ha ku hadlin darajaadkaa kala koreeya yacnii ummadda haddaad samaha iyo wanaagga fari karto samaha iyo wanaagga far xumahana ka reeb war ilaahay wa tacaala xiriirkiisa hagaaji salaada tukada alle subxaana watacaala waajibaadka uu idinku faral yeelay ilaaliya waa ummaddiio aad samaha farayso war iska daaya yacnii beenta iyo khamrada iska daaya arribada iska ilaaliya waa ummaddiio aad xumaha ka reebayso haddaad taa awoodi kari weydo fa kufa lisaanaka carabkaaga qabo kudhig carabkaaga ilaa min khayrin khayr mooyaane man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut ruuxuu ilaahay iyo maalinka qiyaame rumaysani khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso xubinkan ilaahay uu kuugu nicmeeye weliba uu kuugu gallo jeertay alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn shiidaalkaagama baahan maantao dhan baad celcelin laakiin waxaad ku celcelinaysaa ma daalayo xubinkaniy ma sharbaa mise waa khayr su xadiiska ibn xibbaan ba fi saxiixii ku warinayo imaamka la wadaagaya raqamka abu daawud adayaalasi isaguna mujaladka koowaad raqamka boqolaad sheekh naasir raximah llahu tacala mishkaat lmasaabiix raqamka ah ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala man wasala raximahu fi ljaahiliyati uma aslama wuxuu yahay ruuxii qaraabadiisa xidhiidhiyey wakhtigii jaahiligii iyo isagoo aan islaam ahayn kadibna soo islaamay qaraabo xidhiidhinta uu sameeyey qabla alislaam ajar ma ka helaya iyo abaal mise ka heli maayo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abulyamaan alxakam ibnu naafic waa nin iqa ah ayb qaale wuxuu yidhi ahbaranii shucayb huwa bni abi xamza ibnu diinaar magaciisa diinaar bale waa sabtun saalixu lxadiis can zuhriyi muxamed ibni muslim bni shihaab azuhri qaal wuxuu yidhi ahbaranii curwat bnu zubayr baa ii warramay ana xakiim bni xisaamin xakiim ibni xisaam saxaabiga le ahbarahu inuu uga warramay annahu qaala inuu yidhi lilnabiyi sal alla aleh wasalam nebiga uu ku yidhi xakiim baa nebiga weydiinaya ara'ayta bal iiga warran buu yidhi umuuran arrimo iiga warran yacnii kuntu aan ahaa ataxanau ay atacabadu mid ku cibaadaysta yacnii biha ay bilumuuri arrimaha mid ku cibaadaysta ataxanus waxaa weeye huwa tacabud waa inaad ku cibaadaysto fil jaahiliyati wakhtigii jaahiliga ee islaamka ka horreeyay arrimahaasoo min silatin qaraabo xidhiidhin ah iyo wa citaaqatin xorayn addoommaha qoortoodii la xoreeya ah iyo wa sadaqatin sadaqo iyo gacanta in la fidiya ah fahal liya ma iigu sugnaaday fiiha ajrun qaala rasuululahi sal alla aleh waslm rasuulka ilaah wuxuu idhi aslamta waad soo islaamtay calaamaa shay dushiisaad ku soo islaamtay salafa hormaray oo min khayrin khayr ah macnaha wixii xataa wakhtigii gaalnimada aad horumarsatay khayr ah yacni markaa ilaahay subxaana wa tacaala bilutfihi wa ixsaanihi ilaahay subxana wa waa u qoraya ruuxii soo ama gaalnimada waxay ku bixiyaan iyo hay-aadkan ordaya walow waxa ay fidinayaanba samafalba ha ahaadee yacni markaa adduunka uunbaa lagaga abaalmarinaya aakhiro ilahay agtiisa abaalka kama helaya waqadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an mansuura masalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi ariixu fii yowmin caasif laa yaqdiruuna mima kasabuu cala shay ayb marka islaamku wixii ka horeeye gaalnimo ah ruuxu markuu soo islaamo ilaahay subxaana watacaala bilutfihi wa ixsaanihi alislaamu yajubu ma qablahu islaamku wuxuu tirtiraa wixii ka horeeye buu tirtiraa haddii marka ixsaan iyo wanaag horay uu sameeyey iimaanna uu ku darsado ilaahay subxaana watacaala cadligiisa iyo samafalkiisa iyo ixsaankiisa ajar buu u qoraya buhaari baa fii saxiixii yani markaa ku warinaya imaam muslim yani kitaab liimaan raqamka iyo afar dabaraani yani fi lkabiir buu ku warinaya mujalladka saddexaad iyo qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu silati diraximi almushriki wاltahdiya wاlhadiya bay nusqooyinka qaarkoodna qoraya wuxuu yahay xidhiidhinta la xidhiidhinayo ruuxii qaraabanimada u saaxiibka ahaa ee gaalka ahaa iyo hadiyada yani markaa la siinayo in hadiyad la siiyo yani markaa inay bannaanta xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa cabdatu eh, ibnu sulaymaan alkilaabi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cumar ibni xabsin ibni cumar ibni khaaab alcumari yani waxaa jira laba nin oo cumar ibnu khadaab marka sulaaladiisi iyo nasligiisii ka mid ah mid waxaa la yidhahda cubaydullah waa mustaqarka waa nin siqa ah cabdulaahi midka la isagu haddii ilaahay ku ronya dacfi baa ku jira can naaficin mowla bni cumar naafic waa cilmigii ibnu cumar ninkii muslimiinta u soo xambaaray ibnu cumar baa wuxuu odhan jiray laqad manna allahu tacaala calayna binaaficin ilaahay naafic buu nagu galladaystay qasawaadkii duulaankii baa lagu soo qabtay marka ibn umar baa xoreeyey can ibni cumar cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey ra'aya ibnu cumar ra'aa cumaru cumar baa wuxuu arkay xullatan isku joog siyara'a oo diildiillima leh waa xariir faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow low ishtarayta haddaad iibsan lahayd haadihi middan oo fa labistaha aad labisan lahayd oo xidhan lahayd yowma aljumcati maalinka jimcaha iyo walil wufuudi wafdiga aad u xidhan lahayd idaa atowka markay ku yimaadaan sow sidaasii ma wanaagsanaateen fa qaala wuxuu idhi yaa cumaru cumarow innamaa yalbasu waxaa xidha haadihi middan man laa khalaaqa lahu ruuxaan aakhiro nasiib iyo dheef ku lahayn ayaa xidha uma uhdiya linabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey minha ay min alxulali bedladaha iyo isku joogyada xaalay ka mid tahay xulalun isku joogyaha loo soo hadiyeeyey fa ahdaa ilaa cumara cumar buu u hadiyeeyey nebigu sala allah caleh wasalam minhaa ay min alxulali isku joogyada xaalay ka mid tahay xullatan bedladiiyo isku joog ayuu u hadiyeeyey xullada la labada shay ee isku midabka ah ayaa la hadda adiga mxuu ahaa iyo waad garanaysaashaisrwaalskumida ah iyo kuwaas marka isku joog baa la isku joog ama bedlad fa jaaa baa yimi ilaa rasuulilahi sal alla aleh rasuulka ilaahi wuu yimi cumar markii labadii maro loo geeyey ayuu soo qaaday ile warkii hore ogaay fa qaala wuxuu idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahiow bacasta ilaya waad ii soo dirtay haadihi midaanaad ii soo dirtay walxaal qad samictuka aan ku maqlay qulta fiiha adigoo ka yidhi maa qulta waxaa tidhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu adigoo yidhi maxaad iigu soo dirtay qaale wuxuu yidhi innii lam uhdiha kuguma hadiyin laka adiga litalbisaha inaad xidhato kuguma hadiyeynin inamaa ahdaytuhaa ilayka waxaan kugu hadiyay litabicaha inaad iibiso yacnii inaad iibsato aw litaksuwaha ama qof aad ku arad bixiso faahdaaha cumaru cumar baa hadiiyey liakhin lahu walaaluu leeyahay oo min ummihi dhanka hooyada walaal uga ahaay oo mushrikin gaal ah ayuu u hadiyeeyey xadiiska waa mukarar mar labaad buu inoo soo celiyo raqamka siddeed iyo labaatanaad baynu kusoo marra isla bukhaari imaamka fii saxiixii ku warinaya raqamka muslimna kitaabu libaas raqamka lixaad imaam axmed fii musnadihi mujaladka labaad boqol waxa laga qaadanaya xadiiska kow qodobka koowaad yacni in loo hadiyeyn karo ruux gaal ah oo qaraaba in wax loo hadiyeyn karo fa ahdaaha cumaru liakhin lahu min ummihi mushrik waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxa wixii ishkaal ka gala inuu ehelkeedii uu kula noqdo oo culimadii markaa u weydiiyo ayaa laga qaadanaya waxa laga qaadanaya silatu raximi walow kaana mushrikan yani qaraabadii in la xidhiidhiyo walow gaalba ha ahaadee ayib macno guud baa laga qaadanayaa oo macno saddexaad oo ruuxu gaala wax ma lagu sadaqadaysan karaa ayaa iyadana laga qaadanaya waxaa sugan nabigeenna salawatullahi wasalam aleyh ka sugan ibnu abi shayba iyo qayrkood siday warinayaan dabari fi tafsiir ku warinayo saciid ibnu jubayr yani ibnu cabaas wuxuu ka warinaya rasuulka wuxuu yidhi laa tasadaquu ila cala diinikum dadka idinla diinta ah mooye cid kale wax ku sadaqadaysanina fa ansala allahu alle wuxuu soo dejiyey laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa markaasaa nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi tasadaquu cala ahli ladyaan yacni dadka diimaha haysta ku sadaqadaysta oo gacantiinna iyo ixsaankiinnu ha gaadho qofka muslimkaa ka mudan qof gaala oo mxuu ahaa haddii ilaahay kuu ronya ama la rabo islaamnimada in la jeclaysiiyo oo mu'alafatu lquluub loo siinayo ama miskiin baahan ah haddii ilaahay kuu ron in la siiyo marka inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya nebiguna salawatu ulahi wasalaamu aleyh wuxuu beer kastoo qoyan waxaad ku leedihiin ajar baad ku leedihiin qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana camar bnu khaalid waa iqa qaala xadaana citaab ibnu bashiir abulxusein alkuufi waa saduuqun yukhdi can isxaaq ibnu rashid aljasari abu sulaymaan siqatun waxaa layidhaha fii xadiisi zuhriyi wahmun baa ku sugan qaala wuxuu yidhi xadaanii muxamed ibnu jubayrin ibnu mucim ana jubayr ibnu mudcim ahbarahu wuxuu uga warramay annahu samica cumar bni alkhadaab uu maqlay yaquulu isagoo leh cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo kale yani tacalamuu barta ansaabakum nasabkiina barta buu yidhi tacalamuu ansaabakum barta uma siluu arxamakum kadibna qaraabadiinna xidhiidhiya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay layakuunu waxa ahaada bayna rajuli ninka dhexdiisa iyo wa bayna akhiihi walaalkii dhexdii waxa ahaada shay-un shay baa dhex yacnii bayna akhiihi ashay isagiiyo walaalkii shay baa ahaada wuxuun cuqdad iyo uurxumo iyo eeqo iyo waxbaa kala dhex mara maxaa yeele waxaa la yidhi carab iyo laba daan baa isugu dhowa ayaguna waa isqaniina marka wuxuun baa dhex mara walow yaclamu hadduu ogaan lahaa alladii midka baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahu midkaa kale dhexdiisa ahaaday oo kaasoo min daakhilati araximi yani riximkiiy qaraabanimadiii soo gelaya la wsacahu yani arinkaasi wuxuu ka joojin lahaa dalika arrinkaasi wuxuu u diidi lahaa can intihaakihi inuu ruuxa u gooyo oo xurmadiisa uu meel kaga dhaco wuxuu umar cumar ibnu khadaab wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inahu la yakuunu waxaa ahaada bayna arajuli ninka dhexdiisa iyo wa bayna akhiihi walaalkii ashayu shay baa ahaada walow yaclamu hadduu ogaan lahaa alladii qaraabanimada baynahu isaga dhexdiisa wa baynahu midkan u dhaxaysa oo min daakhilati raximi raximkii wixii soo gelayay ah lawsacahu ay la awdacahu arrinkaasi wuxuu ka joojin lahaa wuxuu u diidi lahaa daalika arrinkaasi fi intihaakihi ruuxan qaraabadiisa xurmadiisa inuu meel kaga dhaco uu gooyo u diidi lahaa hanaad baa wuxuu ku warinaya fi zuhdi mujaladka labaad xaakimna fi lmustadrak mujaladka koowaad wasaxahu lalbaniyu fi saxiixa waqaala wuxuu yihi wasaxa marfuucan xadiisku isagoo marfuucana ah. nebiga waa ka sugan yahay inta hore tacalamuu ansaabakum maa tasiluuna bihi arxaamakum ayaa nebiga ka sugan marka jumladan dambe cumar bnu khadaab uu leeyahay hadduu ogaan lahaa macnaha qof baa geef kugu sameeyey xumaantuu kugu sameeyey markaasaa laguu sheega waxaa lagu yidhi ninkan aabbihii iyo aabbaha waa ilmaadeer halkaasaad wax isaga tihiin islaantii ku dhashay iyo islaanta isaga dhashay yacnii laba walaalaa kala dhalay oo ninkii qaraabaa tihiin qaraabanimadii maxay ka reebtay marka cadhadaadii karkaagii bay dejinaysaa soo haddii qofkii marka intaa loo sheego lay warnima maxaa isku kay sheegi kuma garanayn in laysu cudur daataan markaa imanayso qofba qofkii kale uu qadariyo qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana axmed bnu yacquub axmed bnu yacquub almascuudi ayaa loo yaqaan iqatun qaala ahbaranaa isxaaq ibnu saciid bni camrin isxaaq ibnu saciid bni camrin ibni saciid bni caas almawi alkuufi waa iqa annahu samica abaahu wuxuu ka maqlay saciid ibni camr ibni caas ninka la yidhahdo wuxuu ka maqlay waa nin iqa isaguna yani aabbihii wuxuu ka maqlay yuxadiu isagoo xadiiska ka tabinaya can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas annahu cabdulaahi bnu cabaas qaala wuxuu yidhi ixfaduu xifdiya ansaabakum nasabkiinna iyo abtirkiinna barta tasiluu waxaad xidhiidhinaysaan arxaamakum qaraabadiinna iyo raximkiinaaad xidhiidhinaysaan yani looma jeedo in qabaa'ilku ay yani markaa ay raximkii in laysugu faano oo reer hebel iyo reer hebel aad u barato laakiin hunaaka farqun bayna alqabiila walqabaliya qofku cidda dhexalkiisa leh iyo cidda qaraabadiisa inuu ogaado sharcigaa tilmaamay ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum shucuuban waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum wuxuu yidhi marka cabdulahi bnu cabaas ixfaduu xifdiyo ilaaliya ansaabakum yacni nasabkiinna iyo qaraabadiinna ilaaliya tasiluu waxaad xidhiidhinaysaan arxaamakum riximkiinna iyo qaraabadiinna fa innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay laa bucda fogaansho uma sugnaanin biraximi qaraabadii idaa quribat yacni haddii la dhoweeyo xagga ruuxanaad xidhiidhinayso haba kaaga dhowaadeen dad badani haba kaaga dhowaadeen xagga abtirka haba kaaga haddii la xidhiidhiyo ixsaankaas iyo wanaaggaasi wuxuu keenayaa qaraabo dhow inuu ruuxii kuu noqdo wain kaanad haba ahaato qaraabadii baciidatan mid fogba ha ahaato xagga abtirka iyo nasabka walaa qurba biha wax dhowaansha ay uma sugnaanin idaa bucidat haddii la fogeeyo wain kaanad haba ahaato qariibatan mid dhowba qaraabadii ha ahaatay eeddaday baa dhashay ismana salaamin maxay kuu taraysa ma dhowaanbaa dhawaanti waxba umatanin sooma habaryartay laba baa dhashay ilma habreed baanu nahay laba walaalaana kala dhalay ismana salaanno ya isna sawti iyo heligaan buu degan yahay anna baan degana weligay ismaan ar waxba kuu tari mayso marka wuxuu leeyahay marka cabdullaahi bnu cabbaas walaa qurba dhowaansho yacni bihaa qaraabadii uma sugnaani idaa bucidat hadii la fogeeyo wain kaanad haba ahaato qariibatan mid dhowba ha ahaatee wa kullu raximin qaraabo kastana aatiyatun mid imaanaysa weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamay imaanaysa amaama saaxibihaa saaxiibkeed horteeda imaanaysa qaraabadii baa la keeni qofkii yani ay qaraabada u ahaa hortiisu soconaya iyadii la soo suureen ruux bini aadana laga dhigay tashhadu xaalay ku markhaati kacayso lahu isaga bisilatin qaraabo xidhiidhin haddii qaraabadii u xidhiidhiyey in kaana wasalaha wa hadduu xidhiidhiyey wa calayhi biqadiicatin wa tashhadu calayhi way ku markhaati kacaysaa biqadiicatin goyntii uu gooyey bay ku markhaati kacaysaa in kaana hadduu yahay qadacahaa mid gooyey qaraabadii baa laga hadal siinaya ruuxii qofkan qaraabada la ahaana hortiisuqaraabadii soconaysa waxay ku markhaati kacaysaa hadduu ixsaan iyo samafal iyo wanaag iyo gacantiisu ay gaadhayna xidhiidhintii uu xidhiidhiyey bay uga markhaati kacaysaa hadduu gooyeyna goyntii uu gooyey ayay markaa ku marhaati kacaysa siyuudi ayaa adduru lmanhuur mujaladka hanaad ayuu ku tilmaamay sheekh naasirna raximah llahu tacaala saxiixadu ku saxiix yeelay raqamka wuxuuna yidhi wasaxa marfuucan xadiisku isagoo marfuucana wuu ansax baabu hal yaquulu almawla inii min fulaan hal yaquulu ma odhanaya almawla midkii gacalka ahaa ee la xoreeyey innii min fulan anigu reer hebel baan ka mid ah dadna waxawaaye waa gacal bay wadaagaan dadna waxa weye haddii ilaahay kuu yahay oo taxaaluf iyo yanii heshiis bay reer hebel uu ku noqday qofna waxa weye reer hebel buu si rasmiya ah markaa uga mid yahay marka ma odhan kara min bani fulan baan ka mid ah qala xadaana musa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad cabdulwaaxid ibnu siyaad abu bishr albasri mowla cabdilqays kaana min alaclaam yani calaa salaaxin wa taqwa wa waracin alla ka cabsi iyo xalaal miirasho iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisaoo toosan baa lagu yaqaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa wail ibnu daauud alleysi wail ibnu daauud alleysi waa siqatun saalixu lxadiis qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu xabiib waa maqbuul waa layin lxadii maa lam yutaabac xadiikiisu waa dibicsan yahay haddaan la raacin qaala wuxuu yidhi qaala liya cabdulaahi bni cumar baa wuxuu igu anta war adigu tahay qultu waxaan idhi min taymi tamiimin reer tamiim qolada la yidhaahdo taymkoodii baan ahay taym marka waa jilib tamiim ka mid ah baan hore baan ka sii ahay qaal wuxuu idhi min anfusihim ma naftoodaad ka dhalatoo ka ahaata aw amase min mawaaliyihim kuwa gacalkoodaabaad tahay qultu waxaan idhi wuu yidhi min mawaaliyihim gacalkoodaan ah qaal wuxuu idhi fahallaa qulta maad tidhaahdid min mawaaliyihim idan mawaalidoodan ka mid ahay maad u tiri ree hebel baan ka mid ah baabkan ku xiga ayaaba khilaafsanoo ama ruuxu yani gacal ha ku ahaado dhalad ha ahaado ama gacal iyo hadii ilaahay kuu run yahay iyo xidhiidh iyo heshiis ay yeesheen ha ku mar walba waa lagu abtirinayaa mowla alqowm min anfusihim xadiisku waa daciif alimaam almisyi ayaa fii tahdiib alkamaal ku tilmaamaya mujaladka koobiyo tobnaad konton iyo afar dacafahu lalbaniyu fi ladabi almufrad raqamka toddobaatan iyo afraad cilada lagu daciifinayana waa cabdiraxmaan ibni xabiib waay baabu mowla qowmi min anfusihim wuxuu baabu yahay mowla alqowmi qoomka gacalkooda iyo midkay xoreeyeen min anfusihim naftoodu ka mid yahay xadaana camr bnu khalid qaala xadaana zuhayr bnu mucaawiya abu khaysama qaala xadaana cabdulaahi bnu cumaan cabdulaahi bnu cumaan ibnu khusaym abu cusmaan alqaari ninkii ummadda qur-aanka bari jira qaala ahbaranii ismaaciil ibnu waa maqbuul can abiihi cubayd waaiqa can rifaaca ibni abi raaficin ana nabiya sal allah aleh wasalam nebigu qaala lii cumar buu wuxuu ku yidhi ijmac liya qowmaka cumarow fariintayda iyo dhambaalkayga intaad qaaddo tolkaa ii soo kulmi nimankii qoraysheed iigu yeer fa jamacahum cumar baa soo kulmiyey oo soo ururiyey falammaa xadaruu markay soo xaadireen baaba nebiyi sal alla aleh nebiga albaabkiisii markay yimaadeen dakhala calayhi cumaru cumar baa u soo galay faqaala wuxuu yidhi qad jamactu laka waan kuu soo kulmiyey qowmii qoomkaygii baan kuu soo kulmiyey nebigii allo fa samica daalika arrinkaa waxaa maqlay al ansaaru ansaar baa maqlay faqaaluu waxay yidheen qad nasala fii qurayshin quraysh nimankii quraysheed ha soo ururiyo ha la keeno markii nebi maxamed farriintiisa ay gaadhay ansaartii iyo qabaa'ilkii kaleo dhan waxay yidhahdeen nimankii quraysheed maanta war baa jiree waxyi baa ku soo degaye bal aan goobjoog noqonno waxa loo sheego ayb qad nasala waxaa ku soo degay fii qurayshin quraysh waxaa ku soo degay alwaxyi waxyi baa ku soo degay fa jaaa waxaa yimi mid dhegaysanaya iyo wanaadiru mid warka soo fiirinaya mid fiirinaya maa yuqaalu lahum waxa loo odhanaya falow dhambaalka iyo fariinta la gaadhsiinayo aan soo fiirinno aan soo dhegaysto faqaraja nabiyu sal alla aleh waslm waa soo baxay faqaama waa istaagay bayna adhurihim dhexdooduu iska taagay nebigu sal alla aleh wasalam faqaala hal fiikum maydinka mid yahay maydinku dhex jiraa min qayrikum cidaan idinka ahayni maydinku dhex jirta qaala waxay idhahdeen nacam haa fiinaa waxaa dhexdayada ahaaday xaliifunaa mid xiriir nala wadaagoo xaliifkayaga dhaarwadaag aanu nahay iyo wabnuyani ahiina cafwan wabnu ukhtina wabnu ukhtina iyo walaashayo yani wiil ay dhashay wiil aanu abti u nahay iyo wamawaaliina iyo kuwii aanu xoraynay ee gacalkayaga ah qaala nebiyu sal alla aleh wuxuu yidhi xaliifunaa midka dhaarwadaagga aanu nahay mina anagu naga mid yahay wabnu ukhtiina walaashayo wiilkay dhashay aannu abtiga u nahayna minaa anagu naga mid yahay soomaalida warkaa loo sheego wiilkaad abtiga u tahay reerki iyo qoysku ka mid yahay reer hebel waxba ha u dilin ya markii soomaalidu isqalatay xataa abtigii waa la bixin waaye dhaqamadii berigii hore ay lahaayeen nebigu wuxuu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh wiilka gabadha yadu dhashay annagu qaybiyo markaasaa adeeradii iyo ilmaadeeradii iyo waa soo saftay waxay yidhaheen xoolaha annagaa leh intii badnayd buu wuxuu wiil uu abti u yahay markaasay xanaaqeen maxay u xanaaqayaan ninkani waa nin hayb kale ah waa reer hebel waa ka shisheeya ilmaadeeradii iyo adeeradii intuu fariinta gaadhsiiyey wuxuu yidhi war soomaalidu siday isu kale xigto maba taqaano wey isu kale xigto wiilka walaahay dhashay yaa iga xiga wey asagaan siinaya nebigu wuxuu yidhi salawatulahi wasalaamu calayh wabnu ukhtina walaashayo wiilkay dhashay mina anaguu naga mid yahay wa mawaaliina kuwaannu xoraynay gacalkayagana mina annagay naga mid yihiin antum tasmacuuna may maqlaysaan soo ima maqlaysaan inna wliyaa'ii awliyadayda iyo xigtadaydu weeye yacnii minkum idinka almuttaquuna kuwa alla yaqaanka qaraabo waxaa ii ah, xigto ii ah ruux ilaahay ku xidhan oo alla yaqaana ayaa xigto iyo qaraabo ii ah fain kuntum haddaad tihiin ulaa'ika kuwaas haddaad ka baqaya yacnii fadaaka ay fadaaka xasanun kaasi waa wanaagsan yahay wailaa haddii kale fanduruu fiiriyo ka fiirsada laa ya'ti nnaasu dadku yaanay imaanin yowma alqiyaamati maalinka qiyaame laa ya'ti nnaasu dadku yaanay imaanin biacmaalin acmaal wanaagsan oo saalixa ayaanay la imaanin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama wa ta'tuuna idinkuna aad la timaadaan bilasqaali culaysyaal iyo dembiyo aad la timaadaan dadka qiyaamada ilaahay subxaana watacaala maxkamadiisa caadilkaa ah markay xaadiraan waxaa kala saaraya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin iimaankoodii camalkii saalixa iyo ku xidhnaantii ilahay ay ku xidhnaadeen oo wata'tuuna idinkuna quraysha aad la timaadaan bil asqaali culaysyaal iyo dembiyaal aad la timaadaan oo fa yucrada laydinka jeesto calaykum dushiin cankum xaggiinna laydinka jeesto laydinqaabili waayo uma naadaa waa dhawaaqay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu uhi yaa ayuha nnaas wardadow yacnii wa yadayhi labadiisa gacmood buu kor qaaday nebigu yadacahumaa isagoo ku soo foorarinaya calaa ru'uusi quraysh quraysh waa hoos fadhida gacmihii buu kor qaaday kadibna iyadiibuu ku soo foorariyey nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh yaa ayuha nnaas wardadow inna qurayshan qurayshi ahlu ammaanatin waa dad ammaano waa dad aan khayaanada iyo saqajaannimada iyo waxisdamamarinta aqoon walidaalika baa xilka iyo hogaanka iyo talada muslimiinta loogu aaminay wuxuu marka man baqiya yacnii ruuxii dalba bihim quraysh u dalba alcawaasira yacnii god ruuxii u dalba cawaasir waa jamcu caasuur waana godka libaaxa loo qodo godka libaaxa loo qodo ee libaaxa lagu dabin dabin soo ma taqaaniin dabin maxaa looga jeedaa ruuxii u dalba quraysh u dalba ceebo iyo galdalolo u raadiya in aanay lahayn u raadiya wuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh kabahu llaahu liman khirayhi kabahu llaahu alle wuxuu weji weji ugu tuurayaa yacnii naarta wuxuu wejiweji ugu tuurayaa liman khirayhi labadiisa sanqaroor yacnii afgembi baa naarta loogu ridayaa wey yaquulu dalika arrinkaasuu leeyahay nebigu salawatulahi wasalaamu aleyh alaaa maraatin saddex jeer riwaayada yani nusaqooyinka qaarkood man baqiya bihim man baqiya ay man dalaba ruuxii dalba bihim iyaga qaala zuhayru wuxuu yidhi adunuhu waxaan u malaynaya inuu yidhi alcawaasira waa jamcu caasuur yacnii ruuxii galdaloolo iyo iin u raadiya u dalba waa godka libaaxa lagu dile meel boqol ay ku dhacaan oo ceebahoodu soo ruuxii u dalba shabahu allaahu liman khirayhi yacnii wejigiisa ayaa wejiweji naarta loogu tuuray labadiisa sanqaroor yaquulu dalika alaaa maraat saddex jeer buu nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleh arrinkaa leeyahay xadiiskuna waa xadiis xasana xaakim baa filmustadar ku warinaya mujalladka afraad ieeaoabraanina filkabiir mujalladka shanaad aaayoshaafici fii musnadihi mujalladka kowaad waxasanahu lalbaniyu raximah llahu tacala fi saxiixa ayuu ku saxiix yeelay raqamka wuxuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ummadda uu barayaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ruuxa bini aadamka agtiisa ka anfacaysa inaanay ahayn reer hebel iyo meesha uu ka soo jeedee ay tahay cibaado iyo camal wixii uu sameeyey iyo xiriirka ilaahay subxaana wa tacaala uu la yeeshay lidalika baa nebigu khudbadiisii fatxu maka markuu jeedinaya wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina allaha qad adhaba cankum cubayat aljaahiliya dad yahow ceebihii jaahiliga iyo faankii iyo kibirkii jaahiliga ilaahay wuu idinka kaxeeyey wa tacaadumuhaa biaabaa'iha iyo isla weynidii aabbayaashood ay ku faani jireen nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fannaasu waa laba nin laba qof unbay u qaybsamaan labada qof midkaad noqonayso adigu fiiri rajulun barun taqiyun yani kariimun cala allaah ruux nin baariya oo alla ka cabsi yaqaano qalbigiisu uu qoyan yahay ilaahay agtiisana sharaf iyo qiimo ku wa rajulun faajirun shaqiyun hayinun cala allaah labadaasunbay u qaybsamaan yani annaasu banu aadam wa aadama khuliqa min aturaab ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man caala jaariyatayni aw waaxida wuxuu yahay ruuxii nafaqeeya laba gabdhood ruuxii nafaqeeya ama gabadh keliya ruuxii nafaqeeya ajarka iyo abaalka uu leeyahay xadaanaa cabdulaahi ibnu yaziid almuqri qaala xadaanaa xarmalata ibnu cimraan abu xafsin altujaybi can abi cuhmaan almucaafiri can cuqbata ibnu caamir qaale wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh man kaana lahu ruuxay u sugnaatay alaau banaatin saddex gabdhood ruuxay u sugnaatay oo wa sabra calayhinna dushooda ku sabra oo wa kasaahunna arad bixiya aradbeel iyo aratirsiiya min jiddatihi dadaalkiisa iyo awoodiisa deeqdiisa min jiddatihi min qinaahu deeqdiisa yani wixii uu awoodi karayay kunna lahu waxay u ahaanayaan gabdhihii xijaaban xijaab uga ahaanayaan min annaari naarta ayay xijaab uga ahaanayaan allahu akbar gabdhaha korintoodu masale sahlan maaha wuxuu nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man kana lahu alaau banaatin saddex gabdhood ruuxay usugnaatay oo wasabara calayhinna ku sabra yacnii dhibta ka soo gaadhaysa korintooda barbarintooda rabayntooda iyo tarbiyayntooda oo wakasaahunna gabdhihii ara tira min jiddatihi yani dadaalkiisa iyo yani ka ara tira kunna lahu waxay u ahaanayaan baa nebigu yidhi xijaaban min annaar xijaab bay naarta uga ahaanayaan shay ilaahay subxaana wa tacaala naarta sababtooda kaga badbaadiyo buu ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigaya xadiisku waa xasanun bishawaahidihi imaam ibnu maaja ayaa fii sunanihi ku warinaya imaam axmedna fii musnadihi mujaladka waad xaakim fi lmustadrak mujaladka afraad abaraani fi lkabiir mujaladka tobnaad qala imaamu raximah llahu tacaala xadaana alfadl ibnu dukayn abu nucaym qaala xadaana fidr ibnu khaliifa can shuraxbiil ibnu sacad abu sacad waa daciif shuraxbiil ibnu sacad abu sacad waa nin daciifa waxay yidhahdeen lam yakun axadu aclama bilmaqaasi waalbadriyiina minhu ruux cilmigan siirada iyo maqaasida ka badiyaa ma jirin iyo badriyiintii laakiin fa asaabathu xaajatun fakaana yajiiu ila rajuli wayas'alu ida lam yucdih yaquulu lam yashhad abuuka badran maxaa lagu daciifiyey cilmigan taariikhda iyo siiradu aad u yaqaanay iyo raggii dagaalkii badar ka qayb galay kadibna xoogaa wuu busaaradooday busaarad baa ku dhacday dadku wax weydiisan jiray ruuxii marka baryada ku xumeeyo aan gacanta wax u gelin wuxuu odhan jiray aabbaha kama qaybgelin dagaalkii badar culimaamuxadisiin marka waxay waa daciifiyaan warkiisa la qaadan ayb saasay ku daciifiyaan qaala wuxuu yidhi samictu ibnu cabaasin ibnu cabaas baan maqlay can nebiy sal alla aleh wasalam nebiga isagoo ka warinaya qaala nebigu wuxuu yidhi maa min muslimin ruux muslima ma jiro oo tudrikuhu ay u qaangaadhayaan ibnataani laba gabdhood oo fa yuxsinu u wanaag samaynayo suxbatahumaa saaxiibnimadooda iyo korintooda iyo rabayntooda ayuu qaab wanaagsan ula dhaqmaya ilaa adhalataahu waxay gelinayaanoo sabab ugu noqonayaan aljannata jannada ayay sabab ugu noqonayaan uu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh xadiiskan marka aad dadku ay ugu fiirsadaan ayaa loo baahan yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu nucmaan wa caarim kana cabdan saalixa qaala xadaana saciid ibnu sayd wa saciid ibnu sayd ibnu dirham abulxasan albasri yani mukhtalafun fiih qaala xadaanii cali bnu sayd bnu judcaan waa mukhtalafun fiihi rasaa'il baa hadda laga diyaariyey inuu yahay yani xadiiskiisu xasan uu yahay qaala wuxuu yidhi xadaanii muxamed ibnu munkadir ana jaabir bnu cabdilaahi xadaahum jaabir bnu cabdilaahi wuxuu u sheegay qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi man kaana lahu ruuxay u sugnaatay alaau banaatin saddex gabdhood ruuxay u sugnaatay oo yu'wiihinna yani markaas soo dumaya oo soo dhowaynaya wayakfiihinna kaafinaya baahidoodii iyo xaajadoodii ka kaafinaya oo wayarxamuhunna u naxariisanaya faqad wajabat lahu ljanna janna ayaa u waajibtay buu nebigu yidhi yacni albatata si go'an haddaanu shirki iyo gaalnimo iyo wax iimaankiisa dhaawaca aanu la imaan faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min bacdi alqowmi qoomka barhkooda wanatayni yaa rasuul allah rasuulka ilaahu bal laba gabdhoodna ka waran qaala wuxuu yidhi wanatayn laba gabdhoodna yacnii ruuxii barbaariye ee koriye ee ara tira yacni markaa isagana waxa weeye janno ayuu gelayaa buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh imaamu axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka saddexaad waxasanahu fi saxiixa iyoaaqamka haddaynu isweydiinno marka wakhtigoo dhacaya darteed maxaa shareecadu uga dardaarmaysaa gabdhaha korintooda iyo barbaarintooda ajarka intaa leegna ay u yaboohdo basharka iyo aadamka waxaa ku abuuran maxaa ku abuuran nacayb gabdha nacayb baa ku abuuran waana dhaqan ka mida dhaqamadii jaahiliga waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ninka haddii la yidhaahdo gabadh baa kuu dhalatay xoogaa haddaanu hadda isxumaynin xataa wakhtigan reer magaalka la noqday ee diintii la bartay awuu iska yar aamuste daba sheegsheegaya haddii la yidhahdo laakiin wiil baa kuu dhashay maalintaa fantasiyu dhigi dadko dhan buu sheegi reerkii wiil baa kusoo kordhay buu ka ohanaya gabadha maxaa u qarinaysa gabadha waa inaad sheegtaa nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waa xadiis bishaara ah gabdhaha badan dhalay nebi maxamed uu ugu bishaaraynayo salawatullahi wasalaamu gabdhaha badan dhalay marka aad u dhegaysta nebigu wuxuu yidhi laa takrahu lbanaat gabdhaha karaahiyaysaninu ha necbaysanina buu nebigu yidhi fainahunna almu'nisaat alqaaliyaat gabdhuhu waa wehel wanaagsan oo qaaliyahe ha necbaysanina buu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa wehel waana wehel qaaliya ayuu rasuulku ku tilmaamay imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya saxiixada waxaa loo ogaaday waaqiciyan loo ogaaday raggii gabdhaha necbaysan jiray in ilaahay gabdhihii baday subxaana wa tacaala odayaashii ka xanaaqi jiray markii gabadhi ay u dhalato nin waayeelo ii sheekaynayay baa wuxuu yidhi islaam baan guursaday buu yidhi markaasay gabadhii saddexaadii dhashay saddex gabdhood bay isku xijisay buu yidhi ay qabatay buu yidhi ya habeenkii gabadha saddexaad dhashay qandhaa ay qabatay buu yidhi waxaan qandhadii qabatayna jawaabteedu waxay noqotay inaan furo buu yidhi mid kalean guursaday saddex wiil bay dhashay mid hore toddoba wiil bay lahayd mu iimaansado intiisaas ilaahay wuxuu ibaday buu yidhi markii la burburay qurbaha loo yaacay koob iyo tobankii wiil inay taleefoonnada iga dansadaan ya gabadhii habeenkee dhalatay qandhadu ay qabatay ayaa ila soo xiriirtay buy iyadaa hooyadeed cuqdadii ay ku beertay ma qaadan iyadaa ka caqli roonaatay xajkay igeysay waa i kaxaysay taariikhdii waxba ima xusuusin wanaag iyo ixsaan fara badan bay igula dhaqantay waxaan isweydiiyey buu yidhi marka caqligayga su'aasha aan dib isu weydiiye noqotay kuwii aad ku farxaysayna halkaasay ku dhigeen gabadhii habeenkay dhalatay qandhadu ku qabatay aad xanaaqsanaydna waa taa ilaa xaramkii ku daadihinaysa wa ficlan gabdhuhu waa ka naxariis badan yihiin wiilasha waa ka naxariis badan reerkii tobanka wiil u maqnaa iyo reerkii saddexda gabdhood ay u maqnaayeen bulshada soomaaliyeed dhexdooda waxaa ku qiimo badan oo ku nafci badan yaa ku nafci badan reerka saddexda gabdhood u maqan waa dowr ay qaateen gabdhaha soomaaliyeed oo inay ummaddoodii ay la dabaashaan gabadhu si kasto ay u xumaato xataa waalidkeed ma ilowdo walidaalika baa nebigu wuxuu leeyay salawatu ullahi wasalaamu calayh laa takrahu lbanaat gabdhaha karaahiyaysanina buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa inahunna almu'nisaat alhaaliyaat waa wehel fiican oo aad u qaaliya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxiixada iyo xadiiskana imaam axmed ayaa warinaya fi musnadihi waa bishaaro ragga gabdhaha badan dhalay ee laga yaabo mujtamacu inay leeyihiin war sanadkana ma gabadh bay kuu soo kordhisa bishaaradaa nebi maxamed ha qaateen qalbiga iyo iimaankana ha dejiyeen ilaahayna ha ku kalsoonaadeen gabdhahana si fiican ha barbaariyeen oo ha koriyeen wallahu subxana wa tacaala aclam bisawaab acla wabilahi towfiiq